illahi caza wajal wayas'aluunaka can ilmaxiid baabu taawiili qowli illahi qowlka alle fasirkiisa ayuu baabkan u baabiya tafsiirkiisa caza qaalib ahay oo wajalla weynaaya alle wayas'aluunaka waxay nabi alla wax kaa weydiinayaan can ilmaxiidi xaydka ay wax kaa weydiinayaan aayaddaas qur-aanka ah tafsiirkeeda iyo ta'wiilkeeda ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiidka laba boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasaa'i caleyh raxmat ullah akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali isxaq ibn rahwey weyan hiqatun thabt qala xadathana sulayman ibnu xarb alasdi waxaa weeyaan alwashiji ayaa la yihahdaa waa albasri waa qaadi maka hiqatun imaamu xaafid weeyaan qaala wuxuu yihi xadatanaa waxaa noo waramay ibnu salamata ibnu salama xamaad ibnu salama ayaa noo waramay xamaad ibnu salama xamaad ibnu salama ibnu dinaar abu salama ayaa la yidhaahdaa ninkaas wuxuu ahaa hiqatun caabid waa hiqa caabid ah laakiin markuu weynaaday uu isku darsamay aakhirkiisa weeyaan ninka la yihah thabit ibnu aslam albunani ninka isaga ahna axaadiista laga wariya waa ninka ugu sugitaanka badan can thaabit ibnu aslam albunani wuxuu ka wariyey hiqatun caabid weeyaan waa taabici can anas wuxuu ka wariy ibni malikin wuxuu ka wariyey radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yihi sayid anas khaadimi rasuli lah sal slam kaanat alyahuudu niminka yahuud waxay ahaayeen idaa xaadat ilmaratu haweeneyd haddii ay xaysho oo xayd uu ku dhaca qofka dumarka ah oo minhum ayaga ka mid ah lam yuaakiluuhuna cuno lama cuni jirin walam yushaaribuuhuna cabitaana lama cabi jirin cuno iyo cabitaantoona lama wadaagi jirin walam yujaamicuuhuna fi lbuyuut guryaha lama dhex joogi jirin almusaakana inay guryaha la dhex joogaanna oy muxuu aha kula kulmaanna ma dhici jirin fa sa'aluu saxaabadii waxay weydiiyeen nabiy allahi nabiga all sala allahu alayhi waali wasalam can dalik arrinkaasay wax ka weydiiyeen saaluudan in saxaabada loola joodo oo yahuudda ahayn waxay ku taallaa cinda saxiixi alimaam muslim imaam muslim ayaa fii saxiixii ku sheegay fasa'ala asaxaabatu nabiy allahi sala allahu alayhi wasalam ama faqaaluu ya nabiy allah faqaala asaxaabatu ya nabiy allah fasa'aluu waxay weydiiyeen saxaabadii nabiy llah nabiga al sal slm can dalika arrinkaasay wax ka weydiiyeen faanzla allah alla wuxuu soo dejiye caza wajal wayasaluunaka nabi alla waxay wax ka weydiinayaan can ilmaxiid xaydka xeydkayka wax kaa weydiin doonaan ama kaa weydiinayaan weyaan qul waxaad tidhahdaa nabi allow huwa xaydka adan waa dhib oo wax la dhibsado oo qofkuu kasoo baxay ama qofkuu muxuu ahaa ku dhacay uu dhibsado caafimaad noqoya iyo nafsi ahaan noqotayaaba sidoo kale waxa weeyaan qofkii kale oo la jooga laftirkiisana haddii uu soo gaaro inuu dhibsado waa laga yaaba qul huwa adan factaziluu ka fogaada annisaaa dumarkii ka fogaada filmaxiido xilliga xaydka ay ku jiraan walaa taqrabuuhuna inaad u galmootaan ha u dhawaanina ha u dhawaanina galmo ha ugu dhawaanina weyaan xataa yadhurna ilaa ay ka daahir noqdaan saasuu rabbigan cadaynaya alaaya fa amarahum rasulla nabig al wuxuu faray sal l rasuulka alle an yu-aakiluuhuna inay cunadii la cunaan wa ay biyihii iyo cabitaankii la cabaan wa yujaamicuuhuna fi lbuyuut guryahana ay la joogaan ay kula noolaadaan si wanaag ah wa an yasnacuu inay sameeyaan bihina iyaga raggii qabay weeyaane kula shayin shay la ark inay ku sameeyaan maa khala ljimaac galma intaanan ka ahayn oo istimtaaca iyo baashaalka iyo faracyaarka iyo wix la midka ah waxba dhibaato inaynan lahayn ayuu nabigeena caday sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka aayaddaas tafsiirkeeda markii nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam la weydiiyey waxay noqotay marka in ilaahay subxaanahu watacaala uu baneeyey in dumarkii xaydka qabay wax lala cuna in wax lala cabo in guryihii lala jooga in wax kasta oonan galmada ahayn eh, ninka iyo naagtiisa ay wada dhex mari karto xilliga haweeneydiisa ay eh, qabto xaydka ayuu nabigeena cadday sala allahu alayhi waali wasalam tafsiirka eh, aayadda ayada ahna saas ayuu nabigeena ku cadday sala allahu alayh waali wasalam dhaqan xumidii ay yahuudda lahaayeen oo haweeneyda markii xaydku ku dhaca in cuno lala cuno ama cabitaan lala cabo amaba guri lala jooga ay marfuuq iyo mamnuuc ka ahaan jirtay ama ay samayn jirin arrinta ayada ayaa waxaa weeyaan uu ilaahay diiday subxaanahu watacaala oo nabigeena sal slm wuxuu faray saxaabadii inay yahuudi arrintaa ku khilaafaan dhaqan xun ayuu ahaa baabka boqol iyo laba iyo sideetanaad baabu maa yajibu calaa man ataa xaliilatahu fi xaali xaydatiha bacda cilmihi binahyi illaahi caza wajala can wadiha baabu maa shay uu baabkan u baab yahay yajibu ku waajib ah calaa man ataa qofkii u taga oo u galmooda xaliilatahu haweeneydiisa oo allo u baneeyey fii xaali xaydatiha xilliga ay xaydka qabta hadduu u galmoodo wixii ku waajibi bacda cilmihi markuu ogaaday uu ogsoonaaday kadib binahyi illahi alla weyne reebitaanka u reebay caza wajal can wadihaa in loo galmoodo reebitaanka alla u reebay isagoo ogsoon hadduu ninka xaaskiisa u galmoodo iyadoo xayd qabto maxaa ku waajiba ayuu baabkan u baabiya weeyaan baabkan intaas ayuu muxuu ahaa imaamku u baabaystay caleyh raxmatullah xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam anasai caleyh raxmat ullah akhbarna camr bn cali camr bn cali alfallaas weeyaan hiqatun thabt qaala xadathana yaxya ibni saciid alqataan weeyaani wasna waa hiqatun xuja can shucbati bn xajaaj waa imaamkii a taqaanin can ilxakam ibni cutayba weeyaan alkuufiyi hiqatun thabt can cabdilxamiid cabdilxamiid ibnu cabdiraxmaan ibnu zayd ibn lkhaaab alcadawi waa hiqa weeyaan waxaa weeyaan waa hiqa waa caa'iladii sayd cumar ibn khaaab radi allahu ta ka dhashay can cabdilxamiid ibn cabdiraxmaan ibn zayd ibn lkhaaab alcadawi hiqatun weeyaan can miqsam miqsam waxaa idiin qoran Eh, maqsam baa idin qoran ama ah, muqsim baa idin qoran miqsam weeyaan bikasri miim miimka ayaa loos dhabi can miqsam eh, ibnu bujrata weeyaan waa saduuqun yursilu walaysa lahu fi lbukhaari ila xadiidan waaxid alimaam bukhaari hal xadiid ayuu ka wariyey waa saduuq eh, laakiin waxaa lagu yaqaanaa irsaal inuu sameeyo mursal inuu sameeyo ayaa lagu yaqaana weyaan can cabaas cabdillahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nabiy sal slam can nabi nabigan wuxuu ka wary sal slam fi rajulinin oo yaatii u galmooda ah, imraata haweeneydiisa wa xaaidun iyadoo xayd qabto yatasadaqu nabigu wuxuu yidhi sal slam yatasadaqu wuu sadaqaysanaya bidinaarin hal shilin oo dahab ayuu muxua sadaqaysanaya dinaar weeyaan aw binisfi dinaarin amaba shilin niskiis oo dahaba ah ayuu sadaqaysanaa weeyaan xadiidkan nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam haweeneyda eh, haddii loo galmoodo ninkeeda u galmoodo iyadoo xayd qabto qofkiina uu ogsoon yahay in haweeneyda ayadoo xeyd qabta in loo galmooda inay xaaraan tahay muxuu samaynayaa weyaan nabigeena calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay wuxuu sadaqaysanaa diinaar amaba nis diinaar xadiidkan laba qeybood ayaan ka eegeynaa insha allahu tacala qeybta koobaad sixada iyo ansixitaanka xadiidka u ansaxay xadiidka ma saxiixba mise xadiidka waa daciif culimada arrin aad iyo aada u dheer iyo khilaaf aada u badan ayaa dhexdooda marayo qaar waxay leeyihin xadiidka waa xadiid daciifa asbaab badan ay u keenayaan qaarna waxay leeyihin xadidku waa xadiid saxiixa ah. asbaab badan ay u keenayaan weeyaan sida awgeed marka xadiidka xagga sixadiisa waa laisku khilaafsan yahay laakiin sida insha allahu tacaala murajax cindana oo halkan muxuu ahay imaamka alimaam alalbani iyo hayruhuba ay muxuu ahay sheegeen iyo xaafid dahab iyo rag badan xadiidka inuu saxiixiy weeyaan xadidka inuu saxiixiy weeyaan tan labaad masalada labaad waxaa laisku qabtay qofka haweeneydiisa iyadoo xayd qabta hadduu u galmoodo maxaa ku waajibi waxbaa ku waajibi ilaa lix ilaa todoba qowl ayaa laisugu khilaafay waxaa ugu muuqmuuqda qwl eh, mxuu ahaay khilaafka isaga ama qowlkaas iyaga dhowrkaas mxuu ahaa ra-yi waxaa ugu muuqmuuqda eh, laba qowl qowlka koobaad jamhuur ahlilcilmi waxay qabaan eh, oo imaam malik iyo alimaam abu xaniifa iyo alimaam shaafici kulli intaba iyo rag badan oo raacsan waxay qabaan inaan waxba laga rabin wax laga rabo inaynay jirin ayay waxaa weyaan qabaan weyaan alimaam axmed wuxuu qabaa fi riwaayati canhu wuxuu qabaa in xadiidka naskiisa la qaato oo ama sa la bixiyo dinaar amaba nas diinaar la bixiyo qaarna waxay qabaan hadduu haweenayda markuu dhiigga ku dhacay oo u horeysay muxuu aha dhiigga hor leeyahay hadduu ninka u galmoodo in laga raba diinaar haddii uu muxua u galmoodo markii dhiig uu sii baxa uu muxuu ahaa casaankii badnaa uu sii yaraaday aduu u galmoodana in nis diinaar laga raba ama naskiis ayay sheegeen weyaan waalcilmu cind allahi tabaaraka watacaala marka xadiidkaas waxaa weyaan waxaa cad qofka eh, haweenaydiis u galmooda iyada oo dhiig qabto inuu ganaaxan yahay oo amarkaa uu muxuu ahay eh, jibiyey eh, wixii lagu samayn lahayna culimada waa sidaan usoo hormarinayo waa isku khilaafeen weyaan baabun maa tafcalu maxay samaynaysaa almuxrimatu haweeneyda ixraamka xiratay idaa xaadat hadduu xayd ku dhaca haweeneyda halkaan ayay ka dhaqaaqday exraamkii ayay muxuu ahaa xiratay kadibna xaydka ayaa ku dhacay iyadoo muxuu ahaa muxrimad xajka xiran maxay samaynaysaa xadiidka laba boqol iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qala imam nasai aleyh raxmat ullah ahbarna isxaaq ibn ibrahim alxandari ibnu rahwey weyaan qaala wuxuu yihi wa hiqatun thabt anba'ana sufyaan sufyaan ibnu cuyayna weyaan alhilaali wa hiqatun xujatun thabt can cabdiraxmaan ibn qasim waa hiqat faqih can abihi abihis alqasim ibn maxamed ibn abi bakr sidiq weyaan asna waa hiqat faqih can caaishata wuxuu ka wari umi lmuminiin radia allahu tacala can ardaha asidiqa binti sidiq zawji nabiy qaalat waxay tiri umuna caaisha kharajna waxaan baxnay maca rasuulillah nabiga ayaan la baxnay sal l slam laa nuraa aanan u malaynaynin ila alxaja xaj mooyane wax kale oo malaheenna ku jira uusan jirin inaan xaj aan xirannahay mooyane ama xaj aan xiranayno falamaa goortii kaana u ahaaday xajka abcan tamatuc ayuu marka eh, ay ah, suurada ay udhigtay hadda kahor xadiisna wuu noosoo noo soo maray waana soo maray eh, suurada ay udhigtay eh, cumra mid u egna waan soo marnay weyaan falamaa goortii koleyb insha allah tafaasiisheeda waxaan ugu tegi doonaa kitaab alxaj biidn ilbaari tabaaraka watacala allahna gaarsiiy allahna waafajiyo falamaa kaana goortu ahday bisarifa meesha sarif la yihahdo magaalada maka afkeeda wey hadda magaalada markay soo gashay xidtu waan xayday xayd baa igu dhacay fadakla calaya rasul nabiga al so gala sal slm waana ana abki aan oyni faqala wuxuu yihi maa laki maxaa kugu dhaca nafisti mma muxuu ahaa xayd baa kugu dhacay xayd baa kugu dhacay faqultu waxaan ihi nacma qaala wuxuu yihi hada xaydka amrun waa arrin oo katabahu llahu alweyne uu ku qoray ama muxuu ah u qadaray caza wajal calaa banaati banaati aadama nabi aadam gabadhihiisa faqdii guda oo la imow maa yaqdi lxaaju qofka xaajiga wuxuu la imaano la imow غayra an laa tatuufii bilbeyt laakiin beytka alla adoon ku dawaafin weyaan saas ayuu nabigeena amar ku bixi sala allahu alayhi waali wasalam marka markadibna wadaxa rasuul nabiga ale wuxuu udxiyo ka bixiyey amaba uu muxuu ka gowracay can nisaa'ihi dumarkiisii bilbaqarati neef lo-a ayuu nabigeena ka bixiyy sal slam oo hadyi ahaan amaba waxa weeyaan xoolihii hadyiga ahaa oo la geeyey ama la keenay kacbadii ayuu nabigan ugu dhigay sala allahu alayhi waali wasalam udxiyadii intaas ayuu nabigeena ka udxiyey ama ka bixiyey xadiidka marka waxaa ku cad in nabigeena sala allahu alayhi wa alih wasalam haweeneyda xayshay oo iyadoo muxuu ahaa muxrim ah xayd uu ku dhacay inuusaan nabigeena amarku sii sala allahu alayhi waali wasalam haddii xayd uu ku dhaca waxay samaynaysaa xaajiga wax alle wuxuu samaynaa laakiin beytka kuma dawaafayso lianna beytka alle qof aanan weyse qabin aan daahir ahayn kuma dawaafo weyaan baabka boqol iyo afar iyo sideetanaad baabun maa tafcalu nufasaau cinda alixraam maa shay bay tafcalu maa tafcalu maxay samaynaysaa annufasaau haweeneyda dhasho cinda alixraami marka ay ixraamka la imaanaysa haddii ay dhasho maxay samaynaysaa weeyaan ayadoo muxuu ahaa ixraamkii aanan xiranin ayadoon ixraamka xiranin ayaa ay dhashay oo safartii gashay ama diyaar garowday inay xajisan ay rabtaa waana umal markiiba ay dhashay weyaan xadiidka laba boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna الفلاس الصيرفي وهي ثقة ثبت ومحمد بن مثنى العنزي وثقة ثبت ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة ثبت واللفت له قالوا حير هذين حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان ويان وثقة حجة قالوا حدثنا جعفر بن محمد جعفر الصادق ويان وثقة فقيه قال حدثنا أبي ثقة ويان قال حدثنا أبي أبيها يا نورم وحاويا محمد الباقر الباقر ويان jacfar saadiq iyo maxamed albaqir waa hiqatu faqih qala wuxu atayna jabir bn cbdillahi waa unimi radi allahu ta arda fasalnaahu waxaan wax ka weydiinay can xajati nabiyi sala allahu alayhi wali wasalam nabiga xajkiisa ayaan wax ka weydiinay faxadaana faxadaanaa nabigu wuxuu noo sheegay faxadaanaa wuxuu noo sheegay jaabir ana rasulla rasulka sal slm kharaja inuu baxay likhamsin shan baqiina ay kasoo hareen min dilqicdati bishi dilqicda yani bishi dilqicda oo inteeda badneed soo tagtay shan maalmood ay ka dhiman tahay ayaan muxuu ahay soo baxnay weyaan wa kharajnaa waan lasoo soo baxnay markuu nabiga baxay kharaja nabigu wuxuu baxay lihamsin baqiina min dilqicda wa kharajnaa macahu nabiga ayaan la soo baxnay sal slam xataa idaa ataa goortuu yimid dalxulayfa meesha dalxulayfa ee markuu nabiga yimid sal slam magaalada madiine hadda ku jirta afkeeda weeyaan laakiin magaalada madiine ayaa dhaaftay hadda waladat asmaa bintu cumays ayaa dhashay waa zawjat abibakr sidiq horaana jacfar aayaar jacfar ibn abi aalib ayaa muxuu ahaa eh, ka shahiiday asma bintu cumays ayaa waxay dhashay muxamed ibn abi bakrin sidiq ayay dhashay radi allahu tacala canhu arda an abi fa arsalat ilaa rasul rasulka ala udir sal slm adeeg bay u dirtay kayfa asnacu seen samaynaya maxaan sameeya yani waan dhalay xajkina waxaa weeyaan inaan xirto ayaan doonaya qaala nabigan wuxuu yihi alayh sl slam iktasilii qabayso wastadfirii waxaa weeyaan marana isku xir qeybtaada hoose oo dheebarka ama xafaadada sida loo xiro kale u xiro weyaan isqalac weyaan hoos muxuu ahaa dhiiga imaan laha halkaas cub oo xir oo waxa weyaan mara hoose xiro weyaan waa qof intuu dheebar ama xafaadad loo xiray kadibna sarwaal loo geliyo kale weyaan wastadfirii hoosna adkayso oo dhiig iyo waxsaa u soconin uma intaa kadibna ahillii labayk allahuma dhamarka oo muxuu ah la imow xirashadii xajka ayuu nabig yihi sala allahu alayh wali wasalam marka haweenayda haddii dhiig u ku dhaca xajna ay xiran rabto oo jidka saaran tahay waxay samaynaysaa dhiiggii ayay muxua ah, iska dhaqaysaa oy ka qabaysani kadibna meeshii dhiigu ka socdayna way cubaysaa oy xiri kadibna xajkii ay ku dhawaaqaysaa saas ayuu nabigan amar ku bixi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam baabka boqol iyo shan iyo sideetanaad baabu dami lxaydi xaydka dhiiggiisa ayuu baabkan u baab yahay yusiibu thawba marada taabto dhiigga xaydka hadduu marada taabto see la yeeli oo weliba khaasatan uu ku qalalo maradii u taabtay uu ku dhacay wunuu ku qalalay maxaa la samayni xadiidka laba boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qala imam nasai aleyh ramat llah akhbarna cubaydillahi ibn saciida asarksi wa hiqat thabt qaluu xadathana yaxya ibnu saciida alqaطan weya yaya ibn saciid alqaطan wa hiqat xuja can sufyaan athawri sufyan ibn saciid ibn masruuq athawri weyaan hiqat xuja waa imaamkii aad taqaaneen amiir lmuminiin fi xadiid qala wuxu uhi xadathani abulmiqdaam thabit eh, alxadaad abulmiqdaam thabit ibn hurmuz ayaa la yihahdaa alxadaad ayaa mxuah laqabkiisa iyo naaneyskiisa alkufi saduqu wayahimu waa saduq laakin mararka qaar wuxuu ku dhaca ismoodsiis can cadi bni dinar almadani imaam nasaa wuxuu yihi hiqatun qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay uma qays binta muxsin uma qays binta muxsan waxay la labatay cukaasha ibn muxsin ayay lalatay wey muxsan ay lalatay alasadiy waa ree asad anaha iyada saxaabiyada jaliilka ah radi allahu ta ardaha saalat rasullah nabiga ala weydiy sal slm can dami lxaydi dhiigga xaydka ay wax ka weydiisay yusiibu thawba marada taabto weliba khaasatan markuu qalalo waxaad ka garan kartaa habka loo fujini qaala wuxuu yihi xukiihi xoq bidilacin qoray dilac ahaan feerta loo isticmaala laakiin qoray unbaa hadda loola jeeda qoray ku xoq weeyaan waqsiliihi kadibna markaad qoriga ku xoqdood ka fujis meeshuu ku dhegnaa waqsilii waxaad ku dhaqdaa bimaain biyo iyo wasidrin gob ku dhaq yani saabunta ee booskeeda maanta galaysa iyo waxyaabaha laisku nadiifay beryahan ayaa gala weyaan marka dhiiggii in la fujiyo ahartiisi meesha laga bixiyo ayuu nabiga amar ku sal sl ilan biyo hadii la geliy dhiiggii oo meesha ku qalalayo saaran biyo un jugjug lagu siiyo meeshii marka inuu aharkii raadkii najaasada ay kusii taalla ayaa laga yaaba marka nabigeena sal slam wuxuu leeyahay meesha halaga fujiyo oo qorigaas amaba eh, feerta ha lagu fujiyo saas ayuu nabig sal sl xadidka laba boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasa aleyh raxmat abarna yaحya بn xabيib ibn carabi albصri wa hiqaة weyaan can xamad ibn zayd ibn dirham wa hiqaة thabt can hishaam ibn curwa hiqaة faqih can faطima binti almundir fatima bint almundir waa xaaska hishaam ibn curwa in adeerna way ahaayeen adeerkii ayadali weyaan waa xaaskiisa hishaam ibn curwa xaaskiisa weyaan deedna waa hiqa can asma binti abi bakrin الصidiq radi allahu ta an ardaha daata niطaaqeyn ayaa waxay ka warisay wa kaanat waxay ahayd takuunu mid ahaata fii xajriha dhabteeda ama xijriha dhabteeda labadaba dhib malahan weyaan faatima bint lmundir waxaa soo korisay oo gacanta ku haysay asmaa bint abibakrin radi allahu tan ardaha ana mraatan haweeney asma ayaa dhihi ana mraatan haweeney ayaa istaftati nabiya sala allahu alayhi waali wasalam nabiga alle ayaa fatwo weydiisatay wax ka weydiisay can damin xaydi dhiigga xaydka ay wax ka weydiisay oo yusiibu thawba marada gaaro maxaa lagu samaynaya fa qala wuxuu nabigeena alayh sl slam xutiihi xoq weyaan xatiga waa xoqitaan oo meeshii in laga fujiyo uma qrusiihi muxuu ahaa kadibna ku burburi bilmaai biyo oo muxuu ahaa ku fushugi waxaa tirahda iyo ku burburiba haalibanna iqrusiihda waxaa loo isticmaala markaad cidida wixii aad ku samayso oo muxuu ku burburin ayaa loo isticmaala weyaan uma ndixiihi kadibna biyo badan oo biyo raaci biyo ku shub wasalli fiihi ku tukayuu nabiga sal slam nabigeena calayhi salaatu wasalaam damulxaydka marka sida loo dhaqa sida loo fujini sida loo biyo raacini ayuu nabigeena cadayna sal allahu alayhi wa aalihi wasalam waaya baabulmaniyi baabka mani ayuu baab yahay yusiibu thawba marada gaaro manidii hadii ay marada hadii manidii mara uu ah, mxuu ahaa ay gaaro ama uu gaaro manidii maxaa lagu samaynayaa maradasee la yeeli baabulmaniyi mani ayuu baabkan u baab yahay oo yusiibu gaara athawba maradii gaara see la yeeli muxuu noqonayaa ma najaasa suu noqonaya maxaa lagu samaynayaa xadiidka laba boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat ullah ciisa ibnu xamaada ciisa ibnu xamaad waa zuqba ninka loo yaqaano aabihiin zuqba ayaa la yihahdaa labadaba waa naaneyskooda hiqatun way qaalu xadathana ibnu sacd imaamu ahli misra hiqatun eh, habtun xuja can yaziid ibn abi xabiib abu raja almasri waa hiqatun faqih can suwayd ibnu qaysin atujibi weeyaan ninkaas waxaa weeyaan isna waa hiqa almisri hiqa weeyaan tujibigaas waa misri waana hiqa can mucaawiya ibni xudayjin waa saxaabi yar qaarna waxay yidhahen waa taabici lakin sidaas muxuu ahaa e, raajixa waa inuu saxaabi yar yahay can mucaawiyat bin abi sufyan wuxuu ka wariyey khaalu lmu'miniin radia allahu tacala ardaha amiiru lmu'miniin anahu sa'ala wuxuu weydiiyey uma xabibata uma xabiiba ayuu weydiiyey zawja nabiy nabiga xaaskiisa sal slam waana walaashi ya uma xabiiba bint abi sufyaan weeyaan wuxuu weydiiyey uma xabiiba hal kaana miyuu ahaaday rasuulu lah sal slam yusalii mid tukada fi thawbi mara alladii maradaasoo kaana u ahaaday yujaamicu fiihi reerkiisa uu kula kulmo ood ugu galmooda marada isagoo muxuu aha eh, reerkiisa eh, eh, la huwan amaba la isticmaala uu ugu galmooda muxuu ahaa ma ku tukan jira nabigeena sal slm qaalat waxay tihi nacma idaa lam yara fiihi adan haddii waxaba yaraatee dhibaato ah amaba la dhibsado oo wasaq haddii ay ku olin nabigan oo ku tukan jiray sal llahu alayhi waalihi alihi wasalam marka arinkaas marka waxaa cad in manida ayna najaaso ahayn madaahib alculamaa manida waxay qabaan laba madhab ayaa ugu caamsan ama laba eh, mxuu ahay ra'yi ayaa laga qabaa kan koobaad manida inay daahir tahay adilo aada u badan ayaana cadaynayso kan ka mid ah i kuwo kaloo noo imaan doona qaarna waa najaas ay qabaan laakiin sida raajix insha allahu tacala jamhuur ahlicilmi ay qabaan waa manida inay daahir tahay weeyaan waayahay baabu qasl maniyi manida oo laga dhaq iyuu baabkan u baab yahay min athawbi marada laga dhaqo xadiidka laba boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai aleyh raxmat ullah suwayd ibnu nasr almarwazi wa hiqa qala wuxu yhi cabdullahi ibnu mubaarak anbacana cabdullahi ibn mubaarak ayaa noo warramay cabdullahi ibn mubaarak waa ninka imaamka ahaa can camr ibni maymuun wa hiqatun fadil aljazari weeyaan can sulayman ibnu yasaar wa hiqatun faqih can caaishata umi lmu'miniin radia allahu tacala an ardaha qalat waxay tiri caaisha kuntu waxaan ahaa aqsilu mid dhaqdo aljanaabata janaabada ayaan ka dhaqi jiray min thawbi rasul rasulka al mariyi sal slm fayakruju wuxuu u bixi jiray nabigeena sal slam ila salaat salaada u bixi jiray wa ina buqaca almaai biyaha goobahooda iyo gobol gobolkoodana la fii thawbihi maradiisa ay ka muuqata weeyaan umuna caaisha waxay leedahay radi allahu tan ardaha janaabo markay nabigeena ay gaarto imanida waxaan ka dhaqi jiray maradiisa markaasaa meel alle meeshii ay janaabadii ay gaartay amaba menadii ay gaartay ayaan dhaqi jiray goobtii ay ku dhacdo markaasaa nabigeena salaada u bixi jiray calayhi salaatu wasalaam iyadoo waxaa weyaan goobihii ay muuqdaan oo goobihii manidii aan ka dhaqay ay halkaas ka muuqata ayuu nabigeena salaada aadi jiray oo dadka soo dujin jiray ay leedahay umil min caisha radi allahu tan ardaha xadiidkan marka fawaid badan baa laga qaadani fawaaiddiis waxaa ka mid ah ninka caalimka ah amaba ninka muxuu ahay weyn oo aada iyo aad muxuu ahaa ixtiraamka iyo mansilada mudan weyn xaaladihiisa guriga in mararka qaar laga sheekeeyo si cilmihaan loogu faaidaysto inay dhibaato lahayn sidoo kale waxaa weeyaan meenida in la dhaqaana ayadna waxa weeyaan waa laga qaadanaa lakin dhaqitaankan laisku hayaa oo ma dhaqitaan istixbaaban ama wujuuban ma sunanimaa loo dhaqayaa mise waajibnaa loo dhaqayaa culimada qaar waxay qabaan haddii ay qalalanta waa la burburinaya lama dhaqaayo haddii ay qoyintan waa la dhaqi wujuuban saasay qabaan qaarna waxay qabaan maya ama ha qoynaato amaba ay qoynaanin meenida waxa weyan daahir weeyaan marka dhaqitaankan ay dhaqday culimada waxay qabaan istixbaaban laa wujuuban sidaa weeyaan waa sunanimo laakiin waajibna looma dhaqaayo baabu farki lmaniyi min athawb marka inay saa tahayna waxaa ku cad xadiidkan soo socda ood imaamku baabaystay baabu farki lmaniyi manida in mxu ah laga burburiyo oo laga xaqo min athawbi marada ayuu baabkan u baab yahay laba boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibn ariif albaqlani qalu xadathana xamaad ibnu zayd ibnu dirham wa thabt can abi hashim arumani alwasiti wa can abi mijlaz abi majlaz laaxiq ibn xumayd ayaa la yiha wahiqa can alxaarith ibn nawfal ibn xaarith ibn cabdilmualib weeyaan waa saxaabi jaliila radi allahu ta ardaha an aishata umuminin wuxuu ka wariyey radi allahu ta an qaalat waxay tiri umna caaisha kuntu waxaan ahaaday ama waxaan ahaa afruku mid ka burburiso aljanaabata janaabada wa qaalat maratan maratan ukhra mar kalena waxay tihi almaniya manida min thawbi rasuuli illaahi sala allah alay w ayaan ka jijibin jiray oo iyadoo mxuha ku qalashay ayaan ka bixin jiray ay leedahay radia allahu tacaala canha wa ardaha marka xadiidkan iyo axaadiis soo socoto dhowrka ah kulli waxay ku cad yihiin janaabada waxaa weeyaan amaba eh, eh, minida haddii ay qallasho habka loo nadiifina sidoo kalena waxa weeya inay daahir tahayna waa laga qaadaa dimnan weyaan xadidka laba boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai raxmat ullah ilaa afartan shantan xadiis soo socoto waa isku macno weyaan marka toosaan u wada marina eh, wixii fawaa ahna inta badan waan soo hormarinay qala imam nasai aleh ramat lah abarna cmr bn yazida wa saduq qaluu xadana bahz ibn asad wa iqa qala wxu yh xdثna shucba alimam can اlxakm ibn cutayba wa hiqat thabt qala wuxu yhi abaranii waxaa ii waramay qala xakm wuxuu yihi akhbaranii can ibrahim ibrahim الnakci wuxuu iga sheegay can hamaam ibn xaariث annakci wa hiqat caabid ana caaishaةa um اlmuminiin radia allahu ta ardaha qaalat waxay tihi laqad ra'aytunii waxaan is arkay ay ra'at nafsaha wamaa aziidu aanan kordhinaynin calaa an afrakahu inaan ka jijibiyo manidii min thawbi rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam anoon intaas in ka dheer qabanaynin ayaan is arkay weeyaan saas ay leedahay umm lmuminiin caaisha radi allahu taala ardaha yani marada manidii gaartay wax kale kumaan samayn jirinoo waan burburin jiray ay leedahay yani meeshii unbaan on ka zuulin jiray oon ka burburin jiray xadiidka laba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna xusein ibnu xurayth xusein ibnu xurayth ayaa noo warramay qalu in anba'na sufyaan sufyaan bin cuyeyna wa ahlilali can mansuur ibn muctamir iyo ibrahim annakhaci iyo hamaam raggaas kulli waa rag mxua hiqa weyaan caishatu waay ka wariyeen ka wariyey hamaam ayaa ka wariyey qaalat waxay tiri caisha umlminiin kuntu waxaana afrukuhu mid ka burburisa min thawbi nabiy nabiga mari sal slam ayaa menida ka jijabin jiray ay leedahay radia allahu taala ardaha axaadiiska hore bay isku macno yihiin xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo qaal imam nasai aleh raxmatullah abarna shucayb ibn yuusuf can yaxya ibni saciid can ilacmash can ibraahim can hamaam can caaisha qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa araahu mid ku aragto manidii fii thawbi rasuuli lahi sal sl nabiga ale maradiisaan ku arki jiray fa axukuhu waan ka xoqi jiray saas ayaan ugu bixin jiray ay leedahay radia allahu tacala an ardaaha xadiidka saddex boqolaad bifadli illahi caza wajal saddex boqol ayaan gaarnay qala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna qutayb ibn saciid qala xadathana xamaad ibn zayd can hishaam ibn xasaan can abi mmacshar can ibraahim can aswad can caaisha radia allahu tacala an ardaha qaalat waxay tii caisha laqad ra-ytunii waxaan is arkay afraku mid ka jajabisa anuu ah aljanaabata janaabada yani minidii weeyaan min thawbi rasulillah rasulka almadiy sala allahu alay wasalam xadiidka saddex boqol iyo koobaad una dambeeyay baabka isaga ah oo waxaa weeyaan iskuna macno ay yihiin axaadiis sar lasoo dhaafay qala imam nasr aleyh raxmat akhbarna moxamed ibnu kamil almarwazi qala xadathana hushaym an muiira can mugiira can ibrahim can aswad raximahum allahu jamiica can aishat um lmuminiin radi allahu ta an ardaha waxay tir caisha laqad ra waxaan is arkay ajiduhu anuu arko ama helo manidii fii thawbi rasul rasulka nabi sal slm fa canhu markaasaan ka xoqi jiray ayay leedahay radia allahu tacaala canha wa ardaaha marka axaadiistaas ilaa lixda ah ama todobada ah oon soo marnay ama lixda lix weya lixda xadiid baabku imaamku u baabaystay caleyhi raxmatullah oo ah baabu farki lmaniyi min athawb manidii in muxuu laga burburiyo marada ayay intaba isku macno ahaan oo cad yihiin in umuna caaisha radia allahu tacala canhu ardaha inay nabigeena calayhi sala slam maradiisa ay ka burburin jirtay manida oo qalalan yani xatiga iyo farkiga iyo waxaasoo dhan wixii qalalan ayaa inta badan loo isticmaala sida awgeed marka umana waxay leedahay wax kale ma aan samayn jirin marada haddii aan manida ku arko manidaas waan ka burburin jiray ama waan ka jijibin jiray saas bay leedahay radi allahu taala ardaha intaasoo marka adilo ah iyo axaadiistaas kala duwan oo ilaa lixda ah iyo kuwa horeba waxay caddaynayaan in manidii ay daahir tahay oo haba yaraatay wax najaasa aynan ahayn raggii u daliishaday inay manida raggii qaba inay muxuu ahaa amaba jamhuur ahlicilmi oo qabaan manida inay daahir tahayna adiladood ugu cadcad ayay kamid tahay weyaan baabka boqol iyo sagaal iyo sideetanaad baabu bowli sabiyi canuga yar oo wiilka ah kaadadiisa alladii kaasoo lam yakul iطacaama cunno aanan cunin muxuu noqonayaa see loo dhaqi ay baabu eh, bowli sabiyi aladi lam yukal lam yakul aلطacaam yacni canuga yar oon cuno aanan cunin oo weli aan muxuu ahaa cunitaan aanan gaarin kaadadiisay noqonaysaa see loo dhaqayaa ma mxu najaasada caadiga sida sideeda loo dhaqi mise waxa wey xugun ka duwan ayuu qaadanaya xadidka saddex boqol iyo labaad qaala imam nasai aleh raxmat akhbarna qutayb bnu saciid can malik can ibni hishaam can ibni shihaab azuhri weyaan can cubaydillahi ibni cabdillahi bni cutba can ummi qays binti mixsin ummi qays waa saxaabiyad waxaa weeyaan laakiin raggan kale waa raggii ataqaana aimada ahay weyaan anaha ummu qays atat waxay la timid bibnin canug oo laha ayada ay leedahay ay dhashay weya sagiirin ayar ayay la timid ay keentay lam yakul iطacaama cuno aanan cunin ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi waali wasalam nabigay u keentay sal l slm faajlasahu nabigu u fadhiisayey rasul sal l slam fii xajrihi dhabtiisa fabaala calaa thawbihi maradiis ayuu ku kaadiyey fadacaa bimaain bihi ayuu u yeer nabigeena alayh sl slam fanadaxahu markaasuu biyihii raaciyey walam yaqsilu muusan dhaqin xadiidkan saxaabiyadda eh, ummi qays binti muxsin ayaa nabigeena sala allahu alayh wali slam canug yar oonan weli cuno gaarin inuu cuna ayay u keentay canugii marka nabiga wuu qaaday sal slam ilmaha nabigeena waa loo keeni jiray alayh sala slam dhowr shay baa looga keeni jiray litaxniikihi nabigeena inuu dhan xanageeyo oo markii canugu u dhasho eh, uu carabka intuu muxuu ahaa u calaaliyo timir iyo wixii la midka ah nabigeena carabkiisa eh, iyo afkiisii timirtii la geliyey canugii carabka loo saaro oo tabarukan iyo nabiga inuu duceey sala allahu alay wasalam iyo xataa mararka qaar inuu magac u bixiyo marka saxaabada nabigeena waxay ahaan jireen ilmo marka u dhasha nabigay u keeni jireen sala allahu alayhi waali wasalam marka gabadhaan dhaqanka ay la timido nabigay u keentay canugi markuu nabigeena alay sla slam alra'uuf araxiim bagga uu saaray canugi kaadi ayuu sii deeyey dheebarka iyo xafaadadahan iyo waxyaabahan ilaahay dadku u yasirayna marka iyada aada uma badnayn ama ma jirinba kadibna nabigeena calayhi salaa slam wuxuu sameeyey wuxuu yihi biyaha lay keena meeshii canuga kaadiisa ay gaartay ayuu nabigeena biyi raacay sala allahu alay wasalam rash bowl sabiy ayay ka cabiraan axkaamta iyo kutubaha fiqiga rashu bowl sabiy wa gaslu bowli aljariya yacni in la rusheeyo oo biyo un lagu fura meesha canuga eh, weli cunada aan cunin kaadadiisa ay gaartay gabadhana kaadadeeda la dhaqa xikmadana waa noo imaan doontaa insha allahu tacaala wiilka kaadadiisa ee eh, loo fududaystay gabadha kaadadeedana loo dhaqi waa noo imaan doontaa insha allahu tacaala waaya baabka amaba xadiidka saddex boqol iyo saddexaad qaala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna qutayba bnu saciid can malik can hishaam bn cumr can abihi can aishata radi allahu anha qalat waxay tihi utiya rasulla nabiga waxaa loo keenay bisabiyin canug fabaala caleyhi ku kaadiyey fadacaa bimaai nabiga biyi ayuu u yeertay faatbacahu iyaahu meesha ayuu raaciyey oo biyihii unbuu muxuu ahaa ku shubay nabigeena sala allahu alay slam baabka boqol iyo sagaashanaad baabu bowl jaariyati gabadha yar ama gabadha kaadida ayuu baabkan u baab yahay iyad waa la dhaqaya wiilka kaadidiisana waa la biyo raacini xikmadan insha allahu tacala culimada si ay ku sheegeen waa la sheegi doonaa xadيث سدح بqل iyo أفراad wa xadيث صحيiح qال imam نسائي عليه رحمة الله أخبرنا مجاهد بن موسى qال xdثنا cبدالرحمن بن مهدي imamka weyaan qال xdثنا يحيى بن وليد qال xdثني محل بن khليفة qالu xdثني أبو السمح ayaa ii waramay qala wuxuu yihi qال النبي nبg وxu صل سلم يغسل waxaa la dhaqi min bowl الجاariyati gabadha yarkaadeeda waa la dhaqi وayurashu waa la rushayni min bowl الغunaami wiilka kaadidiisana waa la rushayni weyaan culimada marka fuqahada ah abwaabtan xadiidkan ay kasoo qaateen yugslu min bawl jaariyati wayurashu min bawl hulaam sidaa weyaan xikmada keenaysa marka gabadhi iyo wiilka waa isku da labadaba cunama ayna cunin wiilka kaadisi waxaa la yeelaya waxaa weyaan waa la biyo raacini oo biyo unbaa lagu shubi ama waa la rushayni gabadhi biy mxuu ahaa kaadadeedina waa la dhaqi sidii qofka weyna loo dhaqi xikmadda maxay tahay xikmadda waxay tahay waxaa laga duulayaa shareecadeenna asal ahaan ilahi wuxuu le subxaana wa tacaala wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj ilaahay subxaana watacaala korkiina diinta wax culays ah idinkagama dhigin ama dusha idinkama saarin nabigana yasiru walaa tucasiru ayuu leeyahay yani diinteena sideeda waa diinu taysiir marka wax kasta oo mashaqo keen keeno iyo dhibaato keena diinteenna way rafcinaysaa korbay u qaadi oo arrinta ayada muxuuaha daaqada ayaa laga tuuri daaqada ayaa laga tuuri weyaan mashaqo dadka dhibaysa oo la dhaqmi karin ama dhibaato u keensanaysa rafcigeeda waa diinteena maqaasida ay la timid ay kamid tahay weyaan maxaa yeelay ama mashaqada marka mesha kujirta maxay tahay mashaqada mesha kujirta waxay tahay dhaqanka carabta ayay waxaan jirtay wiilasha inay qaadaan oo canug yar oo wiil ah in horay lagala booda oo la qaado dhabta la saaro oo la dhudhunkado oo lasaa loo waday ahaan jirtay gabdhahana dhaqan umahan inay la boodaan ay qaadaan marka ninka ama qofka markuu canug arka wiil ah markiiba waa la boodaya maanta waxaa dhici karta toban labaatan soddon canug inuu qaado soddonka iyo labaatanka canugna mid aan muxuu aha kulli inay ku wada kaadinin haddii ay dheebar u xornayn waa wax adag laakiin gabar waxaa laga yaabaa weligiisba inuusan qaadin miduu dhalay mooyane ama mamoor uu qaado dhaqankood ayaa sida ahaa marka maadaama arrintan arrin kathiirat alwuquuc dhicitaankeeda canuga in la qaado ay badan tahay ilmo yar haddii la qaado oy dheebar iyo xafaadad u xirnayna inuu kaadiyo ayadna ay kathiir ay u badan ama haalib u tahay arrinta ayada ilaahay subxana wa tacala taysiir sameeyo in nabigeena alayh sl slaam uu muxuu ahaa ummaddii u taysiiriyey ayaa marka rasha aw saba aw atbaca almaa calaa bawlihi saas ayuu nabigu u yeeray sal slam marka arrinta ayada gabadhi kaadeeda ee ka nijaaso badan iyo baabkiisa iyo waxyaabahaas ma ahan ee qadiyadda waxaa weeyaan mashaqada ka ratimaysa maadaama canugan mar kasta la qaado oo kor loo hayo gabadhan aan qaaditaankeeda u yaryahay intaas ayada kaadadiina meesha inay imaada ay u badan tahay saas ayaa marka tawsiirkaas ayaa loo yeelay weyaan walcilmu cind allah culimada saas ayay ku tacliiliyeen baabu bawli maa yukalu laxmuhu hilibkiisa waxa la cuno kaadadiisa yuu baabkan u baabyahay mxuu ahay ma najaasa mise wataahir shayga uh, la cuna mxua hilibkiisa kaadadiisa ma daahirba mise waa najaaso kaadada yahay eh, laba madhab ayaa jirta madhab inuu yahay eh, ana bawla maa yu'kalu laxmuhu eh, qaarna waxay qabaan maya najaaso maaha wixii hilibkiisa la cuno kaadidooda waa najaaso qaar baa qaba qaar waxay qabaan maya sidaa weya marka xadiidkan ama xadiid soo soctay insha allahu tacala noo tafsiiri doonta xadiidka saddex boqol iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat llah abarna ibn cabdilacla wa hiqa qaala xadathani zayd bn zurayc wa hiqa an qala wuxuu yihi xadathana saciid saciid eh, almaqburi inuu yahan filaya qala wuxu yhi xadathana qataada ibn dacaamata suduusi basri wa hiqatun thabt can anas ibn maliki ana anas ibn maliki radia allahu taala arda waa khaadimka nabigeena alayh sl slam xadadan wuxuu u sheegay ana unaasan rag ama dad ama unaasan dad aw rijaalan ama rag min cuklin niminka ree cukal yihah waa qola ree carbeed ah qadimuu waxay u yimaadeen calaa rasulilah rasul sal slam fatakalamuu bilislam islaamnimid ay ku dhawaaqeen tawxiidki ay qabsadeen tawxiidkii ayay qabsadeen weyaan fa qaaluu waxay yahan rasul rsulka allow inaa anaga ahlu darcin dad candha u saaxib ayaan nahay xolaley ayaan nahay walam naku maan ahayn ahla riifin tulaley maan ahayn dad tuulaley ah ma nihin laakiin annaga xoolaley ayaa nahay ayay ku yidhaahdeen wastawkhamuu almadiina magaalada madiina ayay camashuush iyo xanuun iyo daltabya ayuu ku qabtay weyaan magaalada madiina ayay ku daltabyoodeen oo cunadii iyo noloshii wixii ku adkaatay ile waa geelley waa reer baadiyo magaalada marka waa dhibsanayaan fa amarahum amara lahum wuxuu nabigu u faray fa amara wuxuu u amray lahum ayaga nabiga wuxuu u amray rasul sal l slam bidawdin xoola geel ah oo dhowr ah ayaa muxuu ah nabigu u faray in caanihiisi wax laga siiyo iyo waraacin iyo nin waxaa weeyaan xoolihii u raaca yacni hala irmaana iyo ninkii uula jiri lahaa ayaa nabigu u faray sala allahu alay slam wuxuu yidhi war raggan halahaasna caanoada la siiyo ee hana loo dhowra ayuu nabig yiri sal l slam wa amarahum nabigu wuxuu faray an yakhrujuu fiiha inay iyada la baxaan oy waxaa weeya magaalada banaankeeda la aadaan oo fa yashrabuu min albaaniha caanaheeda ay wax ka cabaan iyo abwaalia kaadadeeda xoolahaas muxuu ahaa irmaanka ah oo dhowrka ah oon aadka u badnayn ninkii u raaci lahaan uu la jiro inay la jiraan oo waxaa weeyaan caanihiina ka cabaan kaadadiina ka cabaan ayuu nabiga amarku biy sal slm falamaa goortii saxuu ay caafimaadeen wa ay aha wa kaanuu waxay ahaayeen binaaxiyati lxarati shiile madowga magaalada madiino qeyb kamid ayay joogeen oo xaaf muxuu ahaa magaalada daafaheeda yara kore markay caafimaadeen oy meeshaad joogaan oy xaaladooda caadi noqotay kafaruu way gaaloobeen bacda islaamihim islaamnimadii kadib ayay gaaloobeen kow dembiga ugu weynay ku dhaceen waa gaalnimo ayagoo soo islaamay ayaa waxaa weye gaalnimo ku noqdeen tan labaadna waqatalo waxay dileen raaciya nabiy nabiga sal slam xoolihiis ninka la jiray oo geeli ilaalinayo ayaga xataa dant uhayna kaway kaga siiyeen waa laba waa alkufru walqatlu wastaaqu dawd xoolihii dhowrka ahana way kaxaysteen waa dhac iyo boob yacni gaalnimo iyo dil iyo boob intaas isku darsadeen kow fa balaga nabiya nabigu waxaa gaaray sal slm arinkii arrinkii in ninka ay dileen raacigiisa ahaa xoolihiin ay kaxaysteen ayna gaaloobeen ayaa nabiga lasoo soo gaaray sal slam fa bacatha wuxuu diray adalaba dad raadiyo fii aathaarihim raadkoodii dad ku daba taagnaado oo soo qabto oo meel soo saara ayaa nabiga diray weeyaan fa utiya bihim dhab gacmaa gacanta lagu soo dega waa la keenay markiiba iyagoo la wada ayaa la keenay marka arrintaa la sameeyey fasamaruu markaas hay dureen musmaaro ay kala leceen acyunahum indhahoodii wa qatacuu aydiyahum gacmahoodini way jareen wa arjulahum lugahoodin way jareen uma intaa kadibna turikuu waxaa looga tagay fi lxarati shiilimadowgi calaa xaalihim sidooda iyagoo ah oynan muxuu ahaa nafta ay ka dhicin xataa maatuu ilaa ay ka dhintaan weeyaan xadiidkan nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam nimin baa u yimid ree cukla islaamnimada ay ku dhawaaqeen yani dhawaaq islaamnimada ay ku dhawaaqeen laakiin qalbigooda islaamnimada uma degin islaamnimada qalbigooda uma degin ko markay ku dhawaaqeen magaalada madiina ayay ku daltabyoodeen qofka baadiyaha degan oo hawadaas nadiifka oo firashka qaadani oo weligiisna magaalo aanan arkin meel tuula ah oo dad beeralooy beeroley ah, oo meel biyo ay ku jiraan iyo meel kaniica iyo kada magaalada madiinana muxuu ahay waxay ahaan jirtay meelaha ugu kaniicada badan ugu qanada badan caalamka ilaahay markay meeshii yimaadeen way ku xarunsadeen xataa mar waad garanaysaan abubakr iyo muxuu ahaa ninka la yidhaahdo sayiduna bilaal ibnu rabax muadin rasul lah sal slam gabayga ay tirinayeen ee xaaladda ay maraysay waad garanaysaan ilaa ma ay kulli u wada xiiseen magaaladii maka u xiiseen raggaana reer baadiye bal ka warran marka marka arrinkaa markay dhacday nabiga xaaladooda u ogaaday sala allahu alayhi waali wasalam hala yar u lahaa oo irmaan ahaa iyo ninka la jira ayuu isu u faray in muxuu ahaa ay raggan banaanka loola yara bixiyo oo caanihii iyo kaadida ka cabaan markay caafimaadeen oo weliba muxuu ahaa shiila madowga magaalada madiino oo dhagxaanta madmadow ayaa mxu xarada la yihahday dhankaas ay joogaan ay gaalnimo ku dhawaaqeen islaamnimada waa iskaga tageen tan labaadna waxay dileen ninkii xoolaha u ilaalinayay wa hal jaza ila lixsaan tan saddexaadna halin way kaxaysteen way dhaceen arrinkaa markuu nabigeena soo garay sal sl rag baad ka daba diray waa la keenay kadibna waxaa lagu dabaqay qowluhu tabaaraka wa tacaala inamaa jazaau ladiin suura eh, maaida aayad soddon iyo saddexaad ayaa lagu dabaqay inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطaca aydihim arjulu min khilaafin aw yunfaw min alard marka niminkan ayadda ayaa lagu dabaqay eh, gacmihii ayaa laga jaray luguhi sidoo kale indhihii ayaa laga musmaaray eh, culimada waxay leeyihin marka mismaarka indhaha laga musmaaray howlahan raaciga nabigeena sal slam xoolaha ula jiray ay sidaa ku sameeyeen marka aljaza min jinsi alcamal kadibna ayagoo nafta ay ku ilaa ay mxuu ahay ay ka dhintaan weyaan saas iyo mxuu ahaa xadiidkaas waa cadaynaya maxalushaahidka marka xadiidka muxuu yahay maxalushaahidka waxaa weeyaan nabiga fa amarahum wa amarahum an yakrujuu fiiha fayashrabuu min albaaniha la caanihi iyo wa abwaaliha iyo kaadideeda in la cabo kaadidii geeli haddii ay mxu najaasata miyaan la cabi lahaa halkaas marka imaamka alimaam الnasaa calayhi raxmat halkaa usoo daliishanay masaladan waa masale iyadna eh, khilaafi ah laakiin nusuusta waa caddahayo naskan waxuu ku cadyahay in xoolaha eh, hilibkooda la cuno kaadidooda ay najaaso ahayn saas weeyaan alimaam shaafici madhabkiisana waa taqanaano inay najaasan yihiin weyaan xadiid saddex boqol iyo lixaad waa xadiid saxiix alisnaad akhbarna moxamed ibn wahbin qaala xadathana moxamed ibnu salma can abi cabdiraxiim qaala wuxuu yihi abi cabdiraxiim xadathanii zayd ibnu unaysa ayaa ii waramay can طalxa ibnu musarif musarif طalxa ibn musarif can yaxya ibni saciid can anas ibn malik wuxuu ka wariyey radi allah ta arda yaxya ibn saciid alansaari ayaa toos wuxuu ugu warinaya anas ibn malik hawsha waxbaa ku jira qala wuxuu yihi qadima acraabun rag reer baadiye ayaa u yimid ama qadima waxaa soo gala u yimid acraabun rag reer baadiye ah oo min curaynata reer curayna ah ila nabi curaynada iyo mxu cukalka waa qabiilka hore mid hoose walcilmu cind allah ila nabi nabiga sal ay yimaadeen fa way islaameen faijtau lmadiina magaalada madiina ay ku daltabyoodeenoo oy muxuu ah dalkoodii uxiiseen xataa sfarat alwaanuhum ilaa midibkoodii uu booraabo oo niminka dee basaarad aad u badan ay ka muuqato ay xanuunsadaan wa cadumat butuunuhum calooshoodini ay weynaato ya calooshoodi intaa ay la ekaato weyaan duumo ayaa ku dhacday fa bacaa bihim rasulla nabiga alla fa wuu diray bihim ayaga rasula rasulka a sal slm ilaa liqaaxin xaalo irmaan oo lahu isaga leeyahay ayuu nabiga muxuu ahaa u diray weeyaan wa amarahum wuxuu faray an yashrabuu inay cabaan min albaaniha caanaheeda iyo abwaaliha kaadadeeda xataa saxuu ilaa ay ka caafimaadaan kadibna faqatalu waxay dileen raaciyahaa halahaas ee irmaanka ahaa ninkii muxuu ahaa raaciga ahaa oo la jiray ayay dileen wastaaqu libila geelin way kaxaysteen fabacata nabiyullah nabiga wuxuu diray fii talabihim ayaga raadintoodii ayuu rag u diray saxaabada ka mid a ah, fa utiya bihim waa la keenay faqataca nabigu wuxuu jaray aydiyahum gacmahoodii iyo wa lugahoodii wa samara acyunahum indhahoodiina wuxuu musmaaray qaala amiir lmuminiin intaas marka xadiidku uu ka ekaaday weyaan marka niminka ayagaa caanihii iyo kaadidii ayaa la cabsiyey oo ha cabeena la yiri nabiga amar ayuu ku bixi sal l slam marka haddii kaadida ay najaaso tahay imaamka wuxuu soo deliishanayaa kaadida geel haddii ay najaaso tahay nabiga muusan fareen in la cabsiiyo qaala amiir lmuminiin amiir lmuminiin cabdilmalik ibn marwana wuxuu ku yii anas ibn malik wuxuu ku yihi saxaabiga wuxuu ku yihi wa huwa anasna yuxadiu uu sheegay hada xadiid xadiidkan u sheegay bikufrin am bidembin nabiga ragga wuxuu ku laayay bikufrin am bidembin ma gaalnimada ay gaaloobeen ayuu nabiga saa u yeelay aha am bidembi ama dembi ay la yimaadeen oo qatligi wix ka yaraa qaal wuxuu yihi bikufrin gaalnimo saas ayuu yihi weyaan intaas marka xadiidku ayuu ku dhamaaday qaala abu cabdiraxmaan nasaa-i alimaam nasaa-i marka tacliiq ayuu saaray laa naclamu ma ogsonin axadan qof aha qaala yihi can yaxya can anas yaxya ibnu saciid alansaari oo anas toos ugu warina cid sheegtay anaga mahayn weyn fi hada alxadiid hayra alxa alxahan hadda aan soo marnay dalxa ibnu musarif weyaan qof aan ahayn oon hayn lama arko weyaan wasawaabu cindii agtayda sida sawaabta ah wallahu aclam yaxyaa can saciid ibn musayib kadibna can anas ibn malik sidaas weeyaan can anas ibn malik oo marka meesha waxaa ka maqan ayuu leeyahay yaxya ibn saciid marka e, mursaltan wuxuu la jeedaa hadduu yaxya toos u aado muxuu ahaa anas mursil ayuu noqonayaa saas ayuu la jeeda walcilmu cind allah xadiidka sanadkiisa rag ku jirana waa saxiix isnaada intaas waxaan kusoo baabkan u dambeeyey oo ahaa waxyaabaha hilibkooda la cuno hilibkooda la cuno kaadidooda iyo waxyaabaha iyaga kasoo baxa sida digada iyo wax lamidka ah ma najaasa mise waa daahir imaamkan wuxuu soo daliishaday adiladaasa soo marnay waxaa weeyaan inay wixii kasoo baxa oo kaadida iyo wax lamidka ay taahir yihiin weyaan hada wallahu aclam sala allahu wasalam ala abdi rasul mustafa